بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس والعربية وكان يتترس بالترس وكان يحب الخيلاء في الحرب وقال هديه صلى الله عليه وآله وسلم في المغازي والسير والبعوث والسرايا بين كسو جري wuxuu sheekhu yidhi wakaana suuban wuxuu yalbasu kii xidha addirca camburbireed ayuu xidhan jiray iyo walkhuudata koofiyad ama halmad mikfarkii baalkii loo yaqaana wey markuu nabigu dagaalamayo inuu halmad ama mikfar ama muxuu ahay koofiyad bireed xidho dhaqan buu laha diyaargarowga wey wayataqalladu sayfa seeftana waa jeni qaarsan jiro garabku gashan jiray wayaxmilu rumxa waran buu nabigu qaadan jiray walqawsa alcarabiya iyo qaanso carabi ah lanno qaansada carabiga qaansooyin kale waa ka adkay <clears throat> weyna maxaa yeele dad eh, hawshaa ku fiican saydka iyo dagaalka iyo rimaayada ayay ahaayeen marka qaansooyinkoodu waa ka duwanaayeen nooc khaasa loo qori jiray intaaba waa sugantahay nabigu de qaanso iyo sayf iyo cambuurbereed iyo eh, halmad intuba inuu qaadan jiray waa sugan tahay wa kaana yatatarasu weliba yowma fatxi maka nabiguna mikfar qabay waa soo aroortay oo nabigu sal slam uu siibay kadibna u tukaday markuu fatxigu dhacay kadib wa kaana yatatarasu nabigu wuxuu ku gaashaaman jiray bitursi gaashaan dagaalka gaashaan buu iskaga dhigi jiray waranka iyo eebada iyo leebabka iyo wixii seef ah marka tursi waa qaadan jiray difaaca iyo waqaayada iyo gabaadka in ruuxa mujaahidka looga baahan yahay ayaa loo ayaa laga qaataa nabigu sala allahu calayh wasalam ilaahay u ballan qaaday in aadamahoo dhan uu ka ilaalinayo haddana asbaabta dagaalka iyo qitaalka waa qaadanayay wa kaana suuban wuxuu aha yuxibu kii jecel alkhuyalaaa xaragada ama muxuu ahaayey xaragatu kibirka ayaa khuyalada la yidhaahdaa inaad faantanto ood muxuu ahaaye awood muujiso iyo shajaaco iyo geesinimo iyo inaad leedsato adoon tushaya dagaalka inaadan cabsi iyo muxuu ahay midnaadan ka qabin ayaa loo jeedaa fi lxarb ama fii hayra waa xaaraan dagaalka gudihiisa khuyuluhu waa la ogol yahay iraab baa ku jira tashjiic baa ku jira dhiirigelin ummadda iyo mujaahidiinta la dhiirigelinayaa ku jirta laakiin mar haddii khaarij alxarbi ama duuna alxarbi uu yahay waa xaaraan ilaahay waa necab yahay wa qaala wuxuuna yidhi ina minha khuyalada waxaa ka mida maa yuxibuhu اllahu ilaahay wuxuu jecel yahay wa minha waxaa ka mida maa yubqiduhu اllahu ilaahay wuxuu necab yahay alkhuyalaa midna alla waa jecel yahay midna waa necab yahay faama alkhuyala alatii yuxibuha allahu miduu ilaahay jecel yahay faikhtiyaaru rajuli ninku inuu xaragoodo wey ama isqadqaado binafsihi naftiisa ila weynaato u markaa kibir u isgeliyo cinda alliqaa'i markuu la kulmaya gaaladii cadowga waxaa kaloo lamidaya wakhtiyaaluhu cinda sadaqa markuu sadaqada bixinhayana inuu ku xaragoodo nin naftu ahayso markaas garirahaya oo wuxuu bixinaya uu dhibayo inaad u muuqata lama rabo waxaa la doonayaa in si qalbi sami ah oo degan oo farax ku jiro inaad wax u bixiso wa ama alatii yubqid اllahu caza wajal miduu ilaahay necab yahay faاkhtiyaaluhu ikhtiyaalu rajuli weeye fi اlbagyi wاlfakri xadgudub iyo kibir iyo isqaadqaad aan meeshiisa lahayn taasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala necabya xadiidkuna waa sugan yahay shawaahidna waa leeyahay ariiq kalena waa leeyahay xadiidku marka xadiid saxiixa weeye marka jihaadku waa ka duwan yahay qadaayaadka kale waa ka duwan yahay inaad tiraada igaho bariiska ama anugu waxaa weeye in hebel baa la yidhaahdaa weligeyba nimaan nabar ku dhufta kama kicin miyaad taqaanaa howlaha noocaasee faanka jihaadka waa loo baahan yahay lanna raggu cabsi gelin haya isqadqaadka iyo xaragadaa loo baahan yahay baaldhoor in la gashado ama weer gudan la xidho ama muxuu ahaa liilan gudana xamran la xidho sidii uu abudujaane iyo xamsaba ay samayn jireen waa loo baahan yahay umuurta xarbiga wixii wax ka tari oo dhan haddaan nahyi khaasa uusan ku imanin waa loo baahan yahay xadiidkuna macaanidaasuu tasiilinhayaa qaatala <clears throat> nabigu waa dagaalamay maratan mar bilmanjaniiq manjaniiq buu ku dagaalamay waa ismi muxuu ahay asalkiisu farisi ahaa laakiin curiba waa la tacriibiyey waa aalad gantaal ahaan loo intii geeda iyo laisku xidhxidho iyo eh, harag ayaa la samayn jiro oo lagu dagaalami jiray manjaniiqaana nabigu maalinkii daa'if dagaalkeeda iyo xisaarkeeda uu isticmaalay waxaa sameeyey dufayl ibnu camrin baa sameeyeyna waa la sheegaa waxaa kaloo la sheegaa salmaan baa sameeyey labadaas saxaabi baa la isku hayaa in manjaniiqa u diyaariyey salmaan alfarisi ama طufay bn camr addawsi nasabahu nabigu wuxuu ku rakibay ku qotonshay calaa ahli طaa'if in la rakibo wey meelba la fidhiisay markaas gantaal laga tuuraya dhagaxyo waaweyn oo madaxaada leeg ama ruux ka weyn oo lix nin soo qaadeen baa la saarahaya markaasaa la jida waa la tuurhaya wuxuu lagu burburiyaa marka guryaha iyo qalcadaha iyo dhufaysyada iyo xusunnada waaweyn baa lagu baaba'shaa saasaa lagu talaga waa saaruuq gantaal la tuurahaya wey waana qiso mashhuura cinda ahli siyar wa tawaariikh in manjaniiqu nabigu uu ku rakibay uu ku baabashay xusuun dhowra oy lahaayeen ree aaif ree aqiif wuxuuna ku yimid aharku isagoo mursala min ariiqi makxuul iyo isagoo mursal labaada min ariiqi cikrima fii maraasili abi daawuud waana mashhuuru cinda ahli siyar watawaariikh laba ariiqoo kala duwana mursalan waa marfuuca ila rasuul marka labadaa ariiq yasixu biha alxadiid xadiidku labadaasuu ku asaxaya washuhratu tugni e, e, can asaniid marka manjaniiqu nabigu inuu rakibay waa wax sugan weeye cinda ahli siyar watawaarikh ama min xayu e, asinaaca alxadiidiya labadaa mursal ee min dariiqayni mukhtalifayn mutabaayinayn ka yimid waa ku filan yihiin fi lixtijaaj fii marasili abu daawuud iyo keyrkiiba waa ku yimaadeen muhimaduna waxaa weye wax kastoo naafin kara ama dhaawici kara gaalada in lala yimaado alimaam almaawardi raxmat ullaahi tacala kitaabkiisa alxaawi alkabiir mujaladka afariyo tobnaad boqol sideetan iyo afar wuxuu yidhahda wayajuusu an yulqaa calayhim alxayaat wاlcaqaarib wayufcala bihim jamiicu maa yufdii ilaa ihlaakihim wuxuu leey waxaa bannaan gaalada haddii lala dagaalamahayo in abeesooyin intii jawaano laga buuxiyo lagu saydho say u rogaan haddii libaaxyaa lagu sii dayn karo waa lagu sii dayn hadday meeshay ku jiraan aana shabeel iyo dhurwaa ugu daadin karin eber ka dhiga waa lagu daadin ويجuuز an yulقى عalayhim alxayaaة واlcaqaaribu hingarale iyo mxuu ahay dibqalac baa lagu siiday eber ka dhiga abeesooyine masas baa lagu sii dayn wayufcalu waxaa lagu samayn bihim ay bilkufaar jamiica aw jamiicu maa yufdi ilaa ihlaakihim wax kastoo keeni kara in la naafiyo oo la baaba'sho biyo koo lagu sii daaya dab lagu sii daaya alhoolciya cinda alhujuum weeye ama cinda alqudrati maya alxaawi kabiir alimaam shawkani asagu waa khulaasiyey qadiyada kitaabkiisa sayl jaraar mujaladka afraad shan boqol iyo afar wuxuu leeyahay qad amara allahu subxaanahu wa tacaala biqatli اlmushrikiin walam yucayin lana الصifata alatii yakunu calayha wla akhada calayna anla nafcala ila kada duna kada falaa maanica min qatlihim bikuli sababi lilqatli min ramyin aw طacnin aw taxriiqin aw hadmin aw dafcin can shaahiqin wanaxwi dalik wuxuu ihi ilaahay subxaanahu watacaala gaalada inaanu jaro buuna faray qaabka loo dilayna muusan cayimin qaabka loo dilahayana walam yucayin lana sifata alatii yakuunu calayha qaabka loo dili ee nimankaa loo layna ilaahay muusan cayimin ee waxyaabaha maxduuraadka basuu reebay ilaahay rasuulkiisu wixii aan bannaanayn bay gooni u saareen inta kale waa fasaxeen marka kayfiyada kale wuxu dilayso dhan waa kuu fasaxan tahay intaa manhiga ah ee la joojiya mooye <clears throat> ilaahay walaa akhada calayna anlaa nafcala ila kada wakada duuna kada nama dhihin falaa maanica min qatlihim haddaba hadday sidaa tahay in gaalada la dilo wax dhiba kuma jiro bikulli sababin lilqatli wax kastoo keenaya dilkooda waa inoo fasaxan yahay amaa manaatiqda maxduurada ee lisu diiday waa in koobanoo cayiman oo nabigu tilmaamay sida tamhiilka wixii la halmaala ilaa lidaruuratin aw mucaamalatin bilmili min rami in la gano oo la toogto aw طacni ama la wareemo aw taxriiqin in dab la qabadsiiyo aw hadmin in guryo lagu dunsho iyo meelay ku jiraan korka lagaga dumiyo aw dafcin can shaahiqin in qow laga tuuro guri dhaladii laga tuuro wax kalaad awood weyday shan dabaq korkiisaad ku dagaalanteen dhabbaatiisa waa tuuraysa markaasuu baaba'ahaya isaga dhanba intuu waa bannaan tahay maxaa yeele waa kayfiyad bannaan weeye sharciguna uusan reebin marka manjaniiquna waa nafsa shay manjaniiquna waa nafsa ummada kii ka reeba can qatli nisaa dambanjaniiqa waxaa soo galaya sawaariikhda gantaalaha diyaaradaha kor wax ka tuuraya aw dafcan can shaahiqin aw hadmin waxaasoo dhan culummadu de xilligoodii aalaadkaay ku dagaalamahayeen bay ku ijtihaadahayaan oy tilmaamahayaan xasri iyo taqyiidna kuma jire sabab kaste sabab kastoo markaasi wax anfacaya wax taraya oo quwo ah oo irhaab keeni karaad isticmaalaysa hadduusan maxduur ahayn fii daatihi wa nafsih wa kaana yanha can qatli nisaai dumarka dilkoodu nabigu umada ka reebi jiray iyo walwildaani dumarka in la dilo qasdan iyo walwildaani makastiya caruurta arintaa iyadoo ana waa arin e, banaan mxuu ahay aan reebanoon la ogolayn weeye dumarka in kas loo dilo oo ama caruurta kas loo dilo lagu qasdo adoo kale sooci kara asaalatan ma banaano waxaysan u banaanayn e, tacliilkiisa waa laisku khilaafay cinda imaam shaafici iyo keyrkii waxay leeyihiin waxaan caruurta loo delaynin iyo dumarka aan loo delaynin gaalada waxaa weye cinda alikhtiyaar waxaa weeye xoolay noo noqonayn hadhow markay gaaladu jabaan xoolaheenni sabyigii iyo khidmadii iyo caruurtii iyo haweenkii aanu ka ilmo dhali lahayn reerka dhaqdhaqi lahaa weeyaan marka hantida la khasaarin maayo in markaasi daruura ay wacata mooyeen culimadan kale waxay leeyiin waxaa loo delhayaa waxaan loo delaynin mxu muxaaribiin ma aha liannahum laa yuqaatiluun wildaankuna waaba baaliqiin baaliqiinoo mukalafiin ma aha haweenkuna laa yuqaatiluun marka <clears throat> dili mayna ayagu labadaa ra'yiba marka waa jiraan markay culummadu ka hadlahayaan kulligood waxaa weeye waa mujmac calayhi in cinda alhujuumi walgaara aan la kala soocayn mar haddii gaaladii la weerarahayo ama mxuu ahay hujuum uu jiro ama la ismirahayo haweenaya mxuu ahay caruur iyo nin weyn oo dagaalamaya kala sooci mayno xabadda waan welisi gantaalka waad sii dayn taangiga waad dhaqaajin wuxuu ku joogsado wuxuu dilo waad wadaysaa laakiin haddii aad kala sooci karto ood ilmihiina gooni u arkayso ninkii muqaatilkaa iyo muxaaribkaa iyo qaangaadhkaana gooni u muuqdo waa la kala soocahaya cinda alikhtiyaari waalqasdi wa cadami daruura waynu kala sooci laakiin haddaan la kala sooci karin oy habeen maalan la mirahayo ama ay saldhigay ku wada jiraan la weerarahayo ama weerar iyo khaaraba ay tahay la kala qaadi maayo saa darteed baa nabig sal ly slam uu miri jiray habeenihii habeennimo gaala la miri jiray oo saxaabadu miri jireen marka cinda algaara iyo watabyiid la kala sooci mahayo hum min aabaa'ihim fii axkaami اdunya weye cinda algaarai wاlhujuum ama cinda alikhtiyaar watamyiiz waynu kala soocayna marka ayada ah dabka laftirkiisu haddaan gaalka gacanta ku dhigno dab ku gubi mayno gacantaan ku dilaynaa ama taangi baan maraynaa ama xabad baan ku dhufaynaa ama waan gowracaynaa laakiin markaan weerartegayno gaantaal waxguba oo naabaal oo dhulkao dhan xarqiya waan kusii daynaynaa hada cinda alkhaarati wاlhujuum farqu baa u dhexeeya cinda alikhtiyaari wاtamyiiz iyo cinda alkhaarati wاlhujuum laba masalay kala yihiin marka <clears throat> haddii aad ilmihii u qasado inaad gooni u disho taas lama ogolo waa xaaraan mamnuuc wey sharcigoonu ma ogolo haweenaydii inaad gooni u disho lama ogolo haddaysan markaa dagaalamin alimaam alqaadi abubakr bn carabi almaliki wuxuu leeyahay haweenku hadday taxriidka ka qayb qaadanayaan caraabinta ragga caraabinhayaan ka qayb qaadanayaan ama ninkii cararo ay caahayaan gaalka ah ama xoolo ay bixiyaan ama ra'yi tale ay leeyihiin ama guubaabo ay leeyihiin marka waa la dili waa muxaaribiin wey raggay la mid yihiin lianna nabigu cilladu ku celeeyey waxay ahayd maa kaanat haadihi latuqaatil khaalidow tan maxaa loo dilay saxaabo uu khaalid la socday ayaa haweeney dilay marka eh, markaasaa nabigu yidhi hawshaa ma banaano dumarkan yaan la delin maxaa jira tan ma dagaalamin mana mid dagaalamaysa ma aha haddii dagaal meesha ka soo baxo dagaalkuna ra'yi buu noqdaa maal buu noqdaa guubaabiya caraabin buu noqdaa talabixin buu noqdaa saadaad baa durayd ibnu simma oo boqol jira ama boqol labaatan jira bay saxaabadu nabi maxamedba dileen dagaalkii xunayn aad garanaysaa waayeel indhoola ah oo boqol labaatan sano jiru ahaa riti baa lagu waday talo unbuu bixiyey waxay dhaahdeen intaasoo dagaal buu galay oo reerkan ree haqiif ah ayuu hogaamin jiray marka waxay dhaahdeen maymuun buu agtooda ka ah nin hooda leh oo guulaysta oon weligii dagaal lagu jibinay qaada miata macraka fantasara yidhaahdaa toban boqol duulaan buu hogaamiyey oo reer haqiif ay lahaayeen didda caduwihim alqabaa'il almuxaariba lahum marka wuuna guulaystay marka way jeclaayeen xilligay saxaabiya isqabteen reer haqiif iyo reer daa'if ayaa isagoo waayeelo cutusho indhala-aan waxbaan arkaynin bay dheheen waa inaad na hogaamisaan rabnaa oo nala taliso wuxuu yidhi anigu waan duqoobay waayeel baan ahay maskaxdiinu hadda ma dhammaystiro talana ma bixin karee intaad isu timaadanoo tashataan tashada bur waayna dhegaysan hayaaye anugu hadda ra'yi saa'iba ma keeni karo laakiin fikirka saxan markuu isoo maraan garan hayaabu fikirka saxan markuu isoo maro ayaan dareemi karaa laakiin ra'yi saxanoo dagaal ma keeni karo maxaa waan waayeelay laftaydii baa nuglaatay maskaxaydu si fiican u shaqayn mayso waxaa weeyaan buur waxba garan mahayo intaad fadhiisataan raggiina reerka hogaaminaya tashada qaabkii loola dagaalamaya saxaabada iyo maxamed araadaad dhaafsanaysaanba wax iga soo baxayaabu markaasaa hortiisa lagu tashaday nin baa saan u dagaalamno ku kale wuxuu hi maya sida loo dagaalamo mid wuxuu yihi sidaa reerka loo rara carruurta halka hala dhiga qaabka ha loo diyaargaroobo markaasuu yihi sidaas yeela ra'yigan kan ninkan wuxuu sheegay baa saxan muxuu ku taliyey ninka uu taageeray wuxuu ku taliyey caruurta iyo xoolahaba in lasoo kaxay safka hore iyo jiidda hore la keeno si hadhow ninka baqda uu meel u cararaba u waaya caruurtiisii iyo maxastiisii iyo calooshiisii nina ka carari maayo hadday xaaskaadi iyo ku hor yaallaan oy aagaba kula joogaan meel loo baada ma jiro iyagaa saad u difaacsaad ku dhiman markaasuu haddana wuxuu yidhi reerka waxaa dhigtaan meehibla ka dagaalgala qaabka u dagaalama rimaayada iyo ramiga ictimaada leebka isku hormariya nimanka foodaha gelinina adugu waxay noqotaba waxba alla kama aabaynin ilaahay baa u gargara muslimiintii oo kii ay jabeen ree eh, reer aaif iyo mxuu ahaay reer haqiifa iyo reer hawaasin iyo ree xunayn lagu jabiyey edgareen hanaaimtoodana jeclaan lagu qaybiyey badankeed almihim muslimiintu waa dileen durayd ibnu sima lam yuqaatil bisayfin walaa ruxin wainamaa qaatala bira'yin wamakiidatin wamashuura taluu bixiyey taluu ku dhintay waa acmaaga ee noocaasoo kale inaan la dilin baa sharcigana ku sugan saxaabo badanna ay ku taliyeen aaaarna ay ku timid inkastoo xadiid sax ah oo saxiixa uusan ku imanin nahyi toos ah bal waxaa sugan xadiidii samura ibnu jundub jaabir ibnu samur cafwan mxuu ahaaye iqtuluu shuyuukha almushrikiina wastabquu sharkhahum duqayda waayeelada gaalada laaya oo dila dhallinyaraduna daaya sharkhigaas waxaa lagu fasiray inay caruurta iyo sibyaanta yihiin waayeeladana waxaa lagu fasay inay baaliqiinta looga jeedo laakiin culimadu waxay leeyihiin waayeelada waxaa loo jeedaa waa aimat اlkufri sanaadiiduha mashaayikhuhaa weeye nimanka rugcadaaga ah ee waaweyne abwaanada ah ee birta calashaday ee soo talin jiray nimanka waa inay leedaan dhallinyaradu dib waa la kala fiijin karaabay leeyihi si kastaba noqotee ninkaa waayeelka ah hadduusan ra'yi ku dagaalamin in la daayo daliil bay leedahay laakiin mar hadduu ra'yi ku dagaalamo oo fikrad bixiyo ama ra'yi bixiyo waa la dilaya kadalika asabiy almumayiz hadduu dagaalamo bisayfin aw rumxin ku dagaalamo ama uu isku dayo inuu hawl sameeyo oo uu ka qayb qaado dagaalka waa la dilahaya haweenaydu sidoo kale hadday ka qayb qaadato waa la dilahaya ama sabigu iyo haweenaydu mid walba markuu asalkiisi baaqa ku yahay markaasaa la dayn waxaa la daynhayaa cinda alikhtiyaari watamyiiz ama cinda alghaarati wاlhujuum wاlاkhtilaaط lakala soocme waa israacahayeen hum min aabaa'ihim xagga axkaamta adduunyada baa loo jeedaa ama min xayu alaakhira ilmuhu haddee sida raajixa ah waxa weeyaan inuu min ahlijanna yahay baa xoog badan ama waa la imtixaani sidaasaa raajixa baryahan dambe waxaa badan oo aada loo celceliyaa masalada ku saabsan muslimiinta kale ee gaalada ku dhex jira ama dhufuusyahooda ku dhex jira ama saldhigyahay gaaladu degan yihiin la degan een la kala sooci karin kuwa la safan ma ah waxaynu ka hadlayno gaalada kuwa soo raaca iyagu waa gaalay waa xukumka gaalay la mid yihiin akhriyo adduun la kala saari maayo gaalka aanu ishayno ka islaamka sheeganee soo raaca waa biictibaari maa yaquuluhu muslim atanada kama ah laakiin sidoo isagu sheeganaya wey kuwa islaamka sheeganaya gaalada la soo safta ama soo raaca ama ra'yi maal wax bixiya ama talaka geysta ama soo dagaalama gaaladay ku xugamiyiin kuwaa lagama hadlayo laakiin muslimiinta maxaabiista ama talan galadu xoog ku haystaan ama meesha muslimiintu ay weerarhayaan dhex degan ee looga digay ka baxa la yidhi ee saa ku dhintay culamo muslimiintu mar hadday muslimiintu gacan gaala ku jiraan oy maxaabiis yihiin ama ay ka dhex ganacsan hayaan ama saldhigaa la weerara ay ku dhex jiraan ma la weerari karaa mise waa maya masale isku khilaafeen wey khilaafka ku jirana waa khilaaf iska yar wey waxaa loo badan yahay in la weerari karo cinda alhujuumi waalkhaara ay banaan tahay la weerari muslimiintana ninka arkaya xabadda uu ka duuhayo ninkaan arkaynina waxaa weyaan xabadda waa ridahaya hadduu muslimkii sidaa ku dhinto macduurka ah ee dhex deganaa ee ka bixi waayo ama maxbuuska ahaa uu sidaa ku dhinto maxaa xugum ah aima alxanafiya sufyaan athawri jamaaca min asalaf waxay qabaan inuusan diyana lahayn kafaarana lahayn magna uusan lahayn laa qisaasa walaa diyata walaa kafaara maxaa yeele ramyigu ramyi mubaaxuu ahaa limaslaxati اljihaad baana sidaa loo yeelay shay mubaaxa oo sharcigu baneeyena qaan iyo damaan iyo dandow kama yimaaday leeyihiin fuqaha badanoo mucaasiriina hawsha waa rajaxeen sida doctor cabdilkani xasan abu hudda kitaabkiisa qadaaya mucaasira waa ka hadlay fiqiya mucaasira fi alcalaaqaat اduwaliya wuu kaga hadlay xataa mashhuur xasan salmaan oo nin masaa'ilkan ku fiican aan ahayn maca daalika kitaabk taxqiiqa uu ku alinjaad fii taxqiiqi masaa'il jihaad isna waa maraya ra'yu اlxanafiyati huwa sawaab buu leeyahay min xayثu nadar marka la fiiriyo ama shaafici iyo rag la halma waxay leeyihiin qisaas waajibi mayse laakiin diyo iyo kafaara waajibi walahu qowlaan shaafici qowl odhanaya diya waajibaysa biduuni kafaara maca alkafaara cafwan iyo qowl odhanaya laa diyata wala qisaas inama tajibu kafaara odhanhaya axmedna sidoo kale riwaayo riwaayaad buu leey maalik sidoo kale riwaayad baa ka jira kulligood way isku waafaqsan yihiin cinda alhujuumi wاlgaara siduu macdulbar soo guuriyey fi اtamhiid wاlistidkaar in cinda alhujuumi wاlgaara muslimka ma'suurka ah iyo midka qalcadda ku jira in cudurdaar sharciga ah mxuu ahaye leh aan la kala soocaynin cinda alghaarati wاlhujuum jahalkan aan loo baajinaynin muran kama qabaan eh, khilaaf hore oo marka eh, dadka qaarkee ay soo guuriyaan fii madhab اlmaalikiya waa jiraa laakiin waxaa iskaga qasan cinda tamyiiz wاlاkhtiyaar iyo cinda algaarati wاlhujuum bay isku qasaan cinda algaarati wاlhujuum khilaafku muctabar saas ma sii aha bacda alqatli maxaa ka dhalan baa khilaafku ku salaysan yahay suwarka soo gelaya mxuu ahaay tataruska casriga aimat اljihaad wa fuqahu huquur baa loo dayn ninka qaacidka ah ee howlaha aan fahmi karin wax badan inuu ka yidhahdo hawshaasi ma aha saa darteed baa bacdu اlqacda sida doctor sacad almuطayri alcutaybi ibn baطr alcutaybi kitaabkiisan loo yaqaano fiq اlmutahayiraat fi calaaqi dowla islaamiya wuxuu leeyahy qadiyadan taqyiimkeeda waa in loo daayo nimanka jihaadka ku lug leh camaliyanna hawshan waaqica u taabtay kana hadla yaqaana dhex jooga qiimaynta iyagaa iskale raggana meelaha fafadhiya ee xogow iska tukada meelahaasna haweenkoodoo dhaqda qadiyadan faraha ka qaadaan buu leeyahay taqyiimkeeda ru'ya sharciya u baahan tahay iyo khibra caskariya man jamaca bayna ru'ya sharciya ka fuqaha اljihaad wاlkhibra اlcaskariya ayaa ka fatwoon kara lianna almasala taxtaaj ilaa fiqi mas'alatin wa fiqi waaqicin weliba markaasi rasiin ah oo degan rasaa'il badan baa qadiyada laga qoray risaalada hadda uu qoray abu ah, yaxya libi xafidahu اllahu tacala wasada khuطah atatarus fi اljihaad اlmucaasir wa min anfaci ma ulifa fi hada alqadiya bay ku jirtaa ninka doctor sacad maطr alcutaybi laftirkiisu baxdi qayim uu ku leeyay kitaabkiisa labada mujaladka ah fiq اlmutahayiraat fi calaaqi dowla islaamiya isaguna hala muraajaceeyo ninka iskale mxuu ahaayey usul calaaqaat اduwaliya cinda sheikh alimaam maxamed xasan الshaybani asagoo doctor cufmaan damiira asna baxi fiican bu qadiyada ku leeyahay hala muraajaceeyo wuxuu ihi sheekhu wa kaana yanduru nabigu waxaa mid fiiriya fi lmuqaatilati ragga dagaalamaya marka la qabto bacda alhaziimati walistilaa wey ma gacanta lagu dhigo faman ra'aahu anbata qatalah sida dhacday yowma bani qurayda nabigu siduu sameeyey ninku u arko inuu markaa tima usoo baxeen waa calaamatu lbuluuqi nabigu waa deli jiray waman lam yumbit ninkaan tima hoose soo saarin soomaha istaxyaha waa dayn jiray daraka ay istaxya can qatlihi weye maxaa jira waa sabi mana qaangaadhin axaadiis badan ba macnaha ku yimid yom bani qurayda falku nabigu samey baana ku daliil wa kaana idaa bacaa sariyatan ciidan yarnaba markuu diro yuusiihim wuxuu u dardaarmi jiray bitaqwa allahi alla in laga cabsado waajibaadka la fartoomo wuxuu rabbi faray wuxuu ilaahay reebayna laga hadhaa loo jeeda wayaquul wuxuu subanuhu odhan jiray siiruu socda xadiidkii burayda bn xuseyn alaslami fii saxiix muslim ayaa qadiyada isagoo dheer ku yimid kitaabu ljihaadna aan ku soo maray fii sunan abi daawuud siiruu bismi lah magac alla ku dhaqaaqa dardaaranku ciidanku nabigu siinhaya weeye wa fii sabiililah jidka allana ku halgamo ku baxa waqaatilu la dagaalama man kafara bilaah ilaahay ciddi ku gaalowday walaa tumailuu sarwajiha ka saarana meydka hal iyaan la jexjeexin oo yaan dhagaha la gurin iyo sanka la gurin sida gaaladu ay samayn jireen hayeelina walaa taqduru ballamaha haka bixina cahdiga iyo ballanta yaan laysdhakrin weeye walaa taqtulu hadilina waliidan ilma yar yaan la dilin xadiidkan marka wuxuu kuu caddeeyey dardaaranka nabigu uu siin jiray waxaa u qiimo badnaa in muslimiintu ay iltisaamaan waajibaadka diiniga kana fogaadaan waxyaabaha muxaramka waxyaabaha muxaramka waxaa ka mid ahaa laa taqduru walaa tumahilu walaa taqtulu waliida intaasi waa maxduuraadka qaybo ka mid a ah waajibaadkii nabigu ummadda amray waa qaatiluu fii sabiili اllah siiruu bismi اllah qaatiluu fii sabiili اllah cafwan wa fii sabiili اllah qaatiluu man kafara biاllah ilaahay ruuxii ku gaaloobay ee la dagaalama sida raajixa ana waxaa weeye khilaaf ku jira waa khilaaf iska shaad oo laa yuctabar limukhaalafati liلnusuus walijmaci salafi الsaalix buu khilaafsan yahay ijmac taabiciin wasaxaaba aynu u jeednaaye gaalada waxa dhiigooda baneeya waa alkufru almubiix lidami اlkaafiri waa alkufru aayadaha iyo mxuu ahay eh, adilada ku timid xaalaadkii hore ee maraaxishu jihaadka marahayay in la deliishaday waa khalad fii kayri maxali zacl loo deliishado meelaysan lahayn aayaddu udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu awalu aayati nazla fi lidni biاlqitaal baynu soo marna inay ahayd biadila saxiixa ku timid kadib waxaa xigay wqaatiluu fii sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum walaa tactaduu ayadahaasaa xigay marxaladii hore waxay ahayd ninkii ina dulmiyey ee idinku xadgudbay ee iska dhiciyo yac iska dhaha min baabi dafci الsaa'il wa min baabi dafci الظaalim bay ahayd ثaaniyan waxaa la jideeyey gaalka asagoo musalimka ama mucaahidka ama muxaayidka in faraha laga qaado oon lala dagaalamo ninka kula dagaalamaya ninkaa fooda la geliyo suuraة الnisaa iyo baqara ayaa qaybo ka mida lagaga hadlay kadib waxaa xigoo bedelay in gaalada dagaal lagu gaaciyo oo haswi la sameeyo wاqtuluuhum xayu wajadtumuuhum faqtulu mushrikiina xayu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad fain taabuu waaqaamuu salaa ilى aakhiri اlaayaat waxaa xiga ahlu kitaabka in la baacsado qaatilu اladiina laa yuminuuna biاllahi wala biاlyowmi اlآakhir walaa yuxarimuuna ma xarama allah warasuuluh walaa yadiinuuna diina اlxaqi manaadku waa maxay min aladiina uutuu lkitaab xataa yucطuu ljizyata caydi wahum saakiruun ama ha xadgudbeen ama ha dagaalameen ama hana dulmiyeen laa farqa walaa tamyiiz manaadku waa kufruhum wa qitaaluhum kufruhum iyo iyo diinta ay ku xadgudbeen ilaahay waysan rumaynaynin si dhab ah laa yuminuuna biاllaahi walaa biاlyowmi اlaakhir baa le sida la og yahayna yuhuudda iyo nasaaradu ilaahayna way rumaysan yihiin maalinkii qiyaamana waa rumaysan yihiin bacfi inuu jiro aayaddan laakiin nafyigeedu muxuu ya waa in la isweydiiyo culamaa ulmuslimiin waxay leeyihiin sida sheikhuislaam ibnu teymiya ruuxa aadamaha ah xaqiiqada diiniga ah siduu alla u sheegay hadduusan u rumaysnayn waxaa la ictibaarin kaman laa yumin waxaa la ictibaarin kaman lam yu'min idan waxay aaminsan yihiin nasaarada yahuudda aakhre in lassoo bixin laakiin nacimada ah, nicmada aakharo xawlaciinta ee midhaha la akliga sharaabka wildaanta wareegeysa nicmadii aakhare in badan oo ka mid a inkireen marka mar haddaad shayga xaqiiqadiisii iyo sharaa'idiisii iyo arkaantiisa qaybo ka mid a aad inkirto waxaan xaq u leenahay inaanu nidhaahno ilaahay ma rumaysnid ayib ilaahay subxaanahu wa tacaala allaha soo diray nebi maxamed inaad rumayso weeye nebi maxamedna aad risaalo u rumaysay iyo weliba caamo ah haddaad alla rumaysan tahay iyo ciisena aad rumaysan tahay inuu rasuul ilaah iyo nebi iyo muuse iyo ilaa akhir alambiyaa nabiganaad inkirsada ilah maada rumaynin lannu allaha lagaadu inaad rumayso waa ilaahay kaamil ah bisifaatihi wa nucuutihi aljaliila dirayna nebi maxamed diinna u soo dhibay furqaanna soo dejiyey haddii lagaa waayo anta lam tu'min lannu xaqiiqadii iimaanka qaybo ka mid aad inkirtay marka taasay ku dhisan tahay laa yuminu biاllahi walaa biاlyowmi اlآakhir walaa yuxarimuuna ma xarama allah warasuuluh min aladiina uutuu lkitaab xatىa yucطu jiزyata cayid whm saakiruun idan qaatilu man kafir ilah xadiidka burayda wuxuu taageerahayaa adilada cadaad ee kitaab iyo sunna iyo ijmaacba leh ee tilmaamaya damu wuxuu ku banaanaadaa bilkufri waxaana muhiima in la fahmo haddii la damu wuxuu ku banaanaadaa bilkufri kufrigu dhiigga gaalku banneeya laakin laa yuujibu qatlahu fii kuli xaal muhiim jidda hawsha in la fahmo wey wاlcagsu صaxiix ruuxa muslimka ah dhiiggiisu wuxuu xaaraam ku noqdaa bilislaami wاliimaan inaad laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuululahi tiraado lagana helo waajibaadkii muxaramaadkii shirkiyaadkaad ka fogaato dhiiggaadu xaaraam ku noqdaa in islaamka dhiiggaada uu ilaalinayo oo cismatu dami ay ku xidhan tahay biliimaani wاlislaam cismadaasi iyo towxiidka aad diinta islaamka soo gashay laa yuxarimu damaka fi kuli xaal haddaad xad ku dhacdo iyo xuduud dhigada banaysa maxaan leenahay iyadoo cismadii islaamnimada weli ay baaqi kuu tahay haddana waxaa la timid wax dhiigada baneeya waxaan leenahay shahaataynku iyo islaamkoo lasoo soo galo dhiigga waa macsuum buu ku noqdaa laakinahu laa yacsimu dama fii kulli xaal ayb kadalika damu اlkaafiri yustabaaxu biاlkufri laakin laa yuujibu qatlahu fii kulli xaal waa inaan isfaanaa eh, loo baahan yahay gaalka isagoo kufrigii laga helay manaat اlkufri muqtadihii dilkiisa iyo dhiiggiisa la helay haddaan ammaan siino dhiiggiisa xaaraan buu noqon hayaa hadduu dimi yahay dhiiggiisa xaaraan buu noqon hayaa asagoon qabanay oon dilay baan xaq u leenahay inaan maxaabiis ku bedelanno inaan mani ku sumayn iska sii dayno hawshan waa in la fahmo laakiin sababu اlqitaal wa sababu mxuu ah ibaaxati dam waa maxay waa alkufr sida islaamku dhiigga u manciyo ayuu kufrun dhiigga u baneeyaa laakiin laa yuujibaani islaamku cismat اdami fi kuli xaal wakadalika اlkufru yuujibu ibaaxata dami fi kuli waqtin wa fi kuli zamaan hawshaa in aad loo fahmo weeye haddaad hawlaha isku khalado aday kuu taalla waad jabaysaa hawlaha in laisku khalda ma ah saa darteed haweenaydu dili mayno maxaa yeelay cumuumkii in kufrigu dhiigga baneeyaa laga khasisay bidayilan khaas oo haweenayda yaan la deli maca baqaa'i اlmuqtadi maanic baa yimid maanicaasna waa maxay waa nahyu rasuul sal ly slam can qatlihina caruurta maanic baa yimid ayagoo xukunka adduunya aabbayaalkood ku xugum ah haddana xaqiiqadii ayaa la micsaday taasna waxa un laga tanaasuli karaa cinda alhujuum walghaarati wa cadami tamyiis qadiyadda waa in la fahmo manaadka iyo sababka gaal loo dagaalami waa qaatiluu man kafara biاllah qaatilu ladiina laa yuminuuna biاllaahi walaa bilyowm oo kufrigi faqtulu mushrikiina xayثu wajadtumuuh mushrikiin baa leeyi idan manaadku waa ashirku wاlkufru wa cadamu اlimaani biاllah sababka keenaya sababkaasna hadduusan maanic ka hor imanin saasuu ku shaqay haddii maanic ama takhsiis ama taqyiid sharciga uusan gelin saasuu ku shaqaynaya waa in la kala fahmo qolyo masaakiina oo bacdu alxanafiya wa asxaabi الra'y baa laga soo guuray inay qabaan oy leeyihiin sababka banaynaya gaalka dilkiisa iyo dhiiggiisa waxaa weeye xiraabatuhu wa muqaasalatuhu hada waa daciif weye waa daciif wax jirana maaligna ma qabo shaaficina ma qabo axmedna ma qabo saxaabana ma qabaan taabiciin walaa mxuu ahaaye keyrkoodba imaam muctabara oo sidaa u xadidahayana ma jiro bacdu alxanafiya laga soo guuriya iyo riwaaya can abi xaniifa laa tahbutu cinda taxqiiq ayb risaalada ibnu tamiya loo tiri waa muftarac calayhi risaalada ibnu tamiya loo tiriye qaacida mukhtasara fi lqitaali waljihaad la sheegay meelaha la wado ee hadda isli lagu iibiyo culammadu waxay caddayen inay tahay muftarac cala ibni teymiya waana iftiraaad wax jarana ma aha waa mansuuba dulman wa zuuran libni teymiya culamo badan baa kutub ka qoray doctor axmed khaliifa atamiim risaalu ka alifay wadaad kale asna risaalu ka alifay inay baatilo tahay addalaa'il wاnusuus calى ijmaaci اlmuslimiina ana qitaala kufaari yustabaaxu mxuu ahaaye bilkufri wاshirki inuusan xiraab ahayn adna risaala maطbuuca manshuura fi mawaqic اlislaamiya awshaa aad in loo fahmo weeye ibnu teymiyana aqwaal cadcad bu wuxuu leeyahay fii kitaabi aljawaab الصaxiix wa fii kitaabi minhaaji الsuna wa fii majmuuci اfataawa in gaaladu waxa loola dagaalama uu yahay likufrihim wa shirkihim laakiin mararka qaarkood sharcigeenu uu soo reebay limaslaxati اljihaad masaa'ilka ay ka mid tahay haweenka inaan la laynin maal iyo sab iyo xoole inoo noqon caruurta in la baaqi yeelo oon la dilin wayba islaami karaan biyaha inoo dhaaminayaan gaalka inaan mar mucaahada la galno marna uu dimi noqdo masaalix jihaad baa ku jirta xaalaadkaa khaaska sharcigu soo reebay mooye intooda kale waxaa loola dagaalama likufrihim sida muslimiintu dhiigoodu mamnuucu yahay liislaamin wa iimaanihim hawshaa in aada loo fahmo wey wa kaana sal اllahu alيه wasalam yanha can الsafari biاlqur'aani ilaa ardi اlcadow wuxuu nabigu ummadda ka reebi jiray can safari socdaalka bilqur'aani qur-aanka lala safro ilaa ardi اlcaduwi makhaafata an yanaalahu اlcadow xadiidkaasi isagu waa xadiid saxiixa weeye meelo badanna waa ku yimaada aslu fi lmuwaطa kadibna culammada intood kaas ay ka qaateen kitaabka in la ehaanaysto gaaladu gacanta ku dhigaan musxafka lama ogolo waa la ilaalin waa laga dhowri waa laga kontarooli marka ciidanka muslimiinta ahaa ee duulaya ee wadankaala galahya waa jabi kara waa guulaysan karaa mar haddii la jabo ilaahay subxaanahu watala muslimta u gargaare gaaladii kitaabka ilahi bay gacanta ku dhigayaan waa ihaanaysa waa ku kaajahayaan waa jajeexayaan way bahdilahayaan waa in la dhowro hadda kuwa suuqa wareegahaya gaalada kristanka nasaarada ah iyo kuwan sawaaxiliga hadda iibiya aad kursa iibinaya maad arkaysa ay wadaan yaasiin qoran ay wadaan maad arkaysaa musxafay iibinhayaan waxyaabaha mamnuuc wey mushrikiinta iyo nasaaradu iyo yuhuudda iyo gaal oo dhanba waa in laga ilaaliyo kitaabkeeda lagala dagaalamo inay qaadaan ama طabciyaan ama ay gacan ku dhigaan ama ay wadaan waa in lagala dagaalamo waxaaba jiro qolyo ayagu ganacsada oo kitaabta qur-aanka jeldiyoontooda iyo samayntooda gaal u dhiibahayaba islihii dhexdeeda ay fadhiyaan masaajidka sigiiska soo horjeedkiisa nin soomaaliya ku ganacsadaa jira oo waa dhoweyd ma aqaan hadda inuu ka tagay nin gaala ayaa kitaabta u jildiyeyn jiray soomaalida u keensan kan ii jildiya meeqa laba boqoloo shilin gaal baa kitaabkii garaaci dubala dhici bac ku xidhi wareejin maanta o dhan saaraanayo waa ihaana likitaab illah hawsha ayada ah aad waan la ilaaliyo wa kaana yamur intaa waa kada weyne in kitaabka kitaabka jooji la yidhaahdo meeshaan ugu badnayna ugu ballaarnayso isliim ma aha iyo masaajidka sigiska waxaynu awoodi weynay inaan u gargaarno kitaabka ilaahya beerka uu ka saaran yahay ninka kiristanka ah ma awoodno laakiin ma dhici karto hawshaasoo kale in lagu sameeyo muxuu ahay kismaanyo lagu sameeyo iyo baraawi iyo marke iyo xamar badankeed iyo jawhar ilaa jamaame iyo bay iyo bakool hawshaa ma lagu samayn karaa nin gaala inuu kitaab ilahay beer ka fulo ma dhici kartaa meelahay wadaaduhu joogaan meeshan ugu xoog badnayn soo sigiiska isliim ma aha kitaabka ilaahay beerka gaal baa ka saran yacan lama dhihi karo hadaad tiraadana bangani baa ku taqaana waxaa ma qaban karta ina lilahi wa ina ilahi raajicuun intaan baynu kusoo urursanaynaa nimankii sida intaa wanaaggaa qabtay baa laga karilaya inagu calo waaweyn oo fadhiidyo ah oo kitaabka ilahi beerka laga xanshinay yacaan odhan karin yaa nimankii gaalo samriyey ee kitaabka u gargaaray had iyo habeen anu saarannahay oo caydooda iyo dhaleecayntooda iyo wax baan diin iyo dhaqan ka dhiganay gaalaan iska gadayna munaafiqnimo way hawsha adaa iskaga ilaaliyo wa kaana yamuru wuxuu nabigu fari jiray amiira sariyatihi dullaanka amiirkiisa sariyada waa ciidanka yar lugmaroodi baa laska yidhahdaa soomaali ahaan laakiin waa ciidan yar kolba baahida intay keento ama toban ha noqdo ama labaatan ama boqol ama afar boqol intuu doona ha noqde wuxuu nabigu fari jiray an yadcuwa inuu u yeedho caduwahu gaalada cadowgiisa inuu diinta ugu yeedho qabla alqitaali dagaalka horti intaan xabadda lagu gaacinayo weerarka ayaa loo bandhigi baaqa islaamka waxaa la odhan waxa loogu yeedhi ima alislaam inay islaamaan iyo walhijra hijre iyo islaam wada socda ilan reemiyi gaala lagu halgemi jiray marka muslimiintu ay dul fadhiistaanna oo layshor fadhiistana war islaama haddaad islaamtaanna hijrooda oo miyiga ka guura oo magaalada madiina u dhowaada nabigana u taga hawshaas xadiidkii bureyde dheeraa baa faahfaashay ee fii saxiix muslim ku sugnaa ee hadda aynu soo maraynay ee siiruu bismi illaah aad u faahfaashay imaa ila alislaami wاlhijrati macan aw amasa waxaa loogu yeehi ila alislaami duuna alhijra hadday dhahaan anagu waan islaamayna diintana waa soo laakiin miyiga anagan baanu iska deganaanayna hijrooyin waa laga aqbalahaya wa kaanuu wayakuuna waxay noqon hayaan marka hijrada diidaan oo laakiin islaamka ogolaadaan ka acraabi lmuslimiin muslimka ree miyiga ah laysa lahum fi lfayi nasiib fayga ay muslimiintu helaan muslimiinta kale duulay ama gaalada soo baabashay khanaa'imtaay soo qaataan fayga laga bixiyo oo khumusulkhaniima ah ama fayga caadiga gaaladu ay ka carareen biduuni qitaali walaa iijaafi khayrin walaa rikaab ay soo qaadeen waxba ku yeelila kaas masaalix muslimiin caama lagu bixiya ninka isagoo islaamay iyo soo hijroon waaye waa laga qadan jiray xilliga nabi maxamed lama siin jirin ayib hadduu un dagaalka yimaado ka qayb galo haniimada unbu sahmu lhaniim wax ka qadan jiray amaa xoolihii la helay biduuni qitaalin walaa iijaafi khayl masaalixda kalea lagu bixin ninka hijroon waayeyna qayb ma usan ku yeelan ويkuنوna كأعrاaب المسلمiiن laysa lahm في الفy نaصيب أو am bdل الجiزية aw badl اjizya lagu yeedha waa hadday ahlu kitaab yihiin oo xadiidkan burayda wadaadaha qaba gaal oo dhanba haddii la jabiyo jizya laga qaadi karaabaa daliishada waidaa xaasarta ahla xisnin xadiidka ay dheeraad garanaysaan baa daliish waxay leeyihiin gaalku ama mushrik ha noqdo ama watani ha noqdo ama majuusi ha noqdo ama yuhuudi ha noqdo iyo nasraani marba haddii la jabiyo laga adkaado d laba eh, saddex xaalo u dooray inaan dilo iyo inuu islaamo ama jizya bixiyo muhiimadduna waa in islaamku gacanta sare yeesho asagoo adduunka maamulo ninuu koodhiya gabar uu ka qaado iyo nin islaama iyo inuu aakhiro u diro wey intaasaa laga doonaya qasab maaha dadku inay wada islaamaan ile waxaa qasaba in gacanta ayada ay soo wada galaan oo inagu maamulo oo seefta ilaahay ay dul saaraato ayagoo adila oo muxuu ahaay dullaysan oo masaakiina oo isbahaanbihinaya ay naga hoos noolaadaan litakuuna alhalabatu wاsayطaraةu wاlquwaةu wاlqahru lilaahi walirasuuli baan doonaynaa walikalimati اlmuslimiin intaasaa la rabaa idan dadkao dhan ba ilahay ba adeecay nin qahran ku adeecay oo jize laga qaado iyo nin awcan ku qaatay intuba waa inay noqdaan baa la doonahay wadaadahaasaa daliishada xadiidka asaga ah wadaadana waxay leeyihin xadiidku siyaaqiisa qarina ku jirta sheegaysa waxa loo jeedo lianna siyaaqa yubayinu almuxtamilaat yubayinu اlmujmala wayurajixu اlmuxtamilaat baa layihahdaa maxaa yeelay waidaa xaasarta ahla xisnin carabtii mushrikiinta ayd bay leeyihiin xusun ma aysan lahayn dikru اlxisni meesha in lagu sheegay waa qariina daala calى ana man tu'khadu minhu اljizya inuu yahay ahlu kitaab oo nabigu idaa xaasarta ahla xisnin ay ahla kitaabin baa loo jeedaa liannahum curfan wacaadatan kaanuu ahla xisnin wa qilac bay ahaayeen ayagaa xusuun iyo eh, qalcdo waaweyn lahaa carabtu dad reemiy ah oo banaanka iska daasan oo teedhooyina khaymaa dhista oo iska reeguuraay ahno ganata ah xusuun waaweyn maysan lahayn wax xisnu carab leedahay daaif baa lagu sheegay keliya ayib iyo mid kaloo yamaama iyo dhexdiisa ku yaalay intooda kale saas iska ahayeen marka dikrulxisni waa qarina daalla dadkaa inay yihiin ahlu kitaab niman baa dhankaa maraya xadiidku waa xadiis lasku haysto si kastaba noqotee nimankii aanu dul fadhiisanay waxaan ogu yeedhna inay islaamaan soo hijroodaan hadday hijrada diidaan oo islaamaan waxaa loo sheegay inay reemiyiga muslimiinta ku xugum yihiin faygana aysan xaq ku lahayn allaahuma in haniimo ay ka qayb galeen wax ka qaataan mooye fainhum ajaabuu ilayhi hadday hawshaa yeelaan jizyada bixinteeda ama islaamka biduuni hijra ama islaam iyo maca alhijra ajaabuu ilayhi waa ka yeelayna muslimiintu saryadaa ka yeeli amiirkaa ka yeeli <coughs> fainhum ajaabu ilayh cafwan hadday ajiibaan qabila minhum amiiru sariya wاlmuslimiin oo dhan baa loo jeedaayey wailaa hadday diidaan islaamkii maca alhijra ama islaamkii badooni hijra ama badlu ay diidaan istacaana biاllaahi waqaatalahum ilaahay buu gaalmaysan qaatilhum istacin bilaahi uma qaatilhum xadiidkii baa ku jirta haddee ilaahay kaalmayso lana dagaala nimanka ayaga wa kaana idaa dafara maxaa yeelay jihaadku waa wasiila dadka lagu islaamiyo waxaynu u halgemi amaan u soconno waa dacwaة الnaasi ilى اllahi subxaanaه wa tacaala maqsuudkuna waa hidaayat اlkhalqi wاlbashariya ilى اllah muxaadara la dhigi iyo cashara la akhriyi iyo kelimaadka la jeedin iyo xalumariidyaha la buufina la kicin iyo abuurka laga sina qawliha o dhan waxaan oga dan leenahay in dadku ay ilaahay rumeeyaan oy hanuunaan jihaadka iyo seeftaanu gilgili iyo taangaanu kicinayno waxaa nooga dan leenahay dadku inay islaamaan aljihaadu wاdacwaةu waa wasiilataani lihidaayat الnaas xaqa dadka in la tusaa loogu talagalay jihaadkuna haaya ma aha dacwaduna haaya ma aha bal humaa wasiilataani biijmaci salaf muran malata iyada ah maxaa yeele wainaka latahdi ilaa siraaطin mustaqiim baa nabiga lagu yidhi cali nabigu wuxuu ku yidhi fawallaahi lian yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumri nacam idan algaaya wاlmaqsuud wa hidaayaة الnaas wاlhidaaya takunu biاlbayaan wa takunu bالsayfi wاstinaa hidaayadu labay ku iman ruuxii in xaqa loogu yeedho biluطfin wa yusrin kadibna uu xaqi qaato hadduu dud in la maquunsho xoog uu ku qaato salafkuna waxay u badan yihiin dadkii muslimiinta seefta ku islaamay ayaa ka badnaa dad ku islaamay muxaadaraadka iyo bayaanka dadka seef diinta ku qaatay iyo xoog lagu maquunshay ayaa ka badnaa dadka ku qaatay muxuu ahaayey bilbayaani waاdacwati wاlmuxaadaraat intaasaaba kugu filanba intuu nabigu waday dacwadii makiga ahayd saddex iyo toban sano nabigu dhawaaqayay fii aswaaqi maka walmawaasim dad yar baa diinta soo galay markuu madiine tagay ee uu seef bilaabay umam baa soo jabay oo diinta qaatay taasi cinda ahlicilmi banaankay taallaa weliba shaaficdu waa sharxaano iyagu way saraaxeeyaan intii ku islaamtay seef iyo dagaal iyo jihaad ayaa ka badnayd xilligii nebi maxamed intii ku islaamtay dacwo iyo muxaadaro iyo bayaan isdiidi mahayaan marka bayaankai dacwadu iyo iyo jihaadku kilaahma wasiilataan hadday bayaanku kuu suurageli waayo seeftaa shaqayn hadday seeftu kuu suurageli waydo muxaadaradaa shaqayn midnata kale loo baajin mahayo dacwadii ayaa maqsuud ahayd oo khaayo ahayd jihaadkuna dacwada u dhibahaya warkaa war munaafiqiin weeye aw bacdu man taahara mxuu ahay bishu'uuni munaafiqiin wadaadaha ictisaamka iyo qolyo sakaraadu habsoome iyo qolyahay wareeriyeen iyo waxyaabaa beryahan ay la wareegaan waa khuscabalaad iyo dhaqan munaafiqiin weeye dacwadu aaya ma aha waa wasiilo ayib jihaadkuna haaya ma aha ee waa wasiilo kilaahuma waxay u shaqaynhayaan ummaddu markaasi in ay hanuunto ilaahay subxaanahu wa tacaala ay aqoonsato hidaayada laga hadlayna hidaayat towfiiq walilhaam ma ahe wa hidaayaةu irshaadi wa bayna wa dilaala munaafiqa hadduu noo towxiiso waa iska aqbalaynaa muminka muwaxidka haduunoo waa aqbalaynaa dadku waa inay daahira alle u hogaansamaan baanu ka rabnaa ninkaan muxaadaro ku hogaamin karna waa ku hogaaminaynaa ninka kalena bud iyo seef baan ula tegaynaa suu markaa isu dhiibo gacmaha u taago labadaaba isdiidi mahayaan midkood haddii mxuu ahaayey midkood hadduu kuu suurogeli waayo ka kalaad wadaysaa dacwaduna asalkeedu waa maxay waa inay fardu kifaaya tahay muxaadaraadka iyo dacwada dadka diinta in la gaadhsiiyo waa min baabi fard اkifaaya لأna dacwata waa min baabi اlamri bاlmacruuf wanahyi can اlmunkar weeye taamuran ma laha awalu munkarina waa ashirk wa awalu macruufina waa atawxiid taamuran baa ka jira dadka marka in diinta loogu yeedho asalkeedu waa fardu kifaaya wuxuuna fardu cayn noqdaa saddex xaalo ama afar xaaloo yaryar ah ayuu fardu cayn laakiin jihaadka maanta dunida ka jira inuu farducayn yahay muran ma laha marka loo laabto usuusha turaadkeena fiqiga asiilka ah ee laga tago afraaqu اljahmiya iyo man taأahara e, biاlirjaa'i watajahum laga tago mxuu ahay bacdu talfiiqaat almunhazimiin laga tago bacdu mxuu ahay e, mxuu ahayey talbiisaat almunhazimiin marka laga dhaqaaqo wاlmuraqiciina liطawaakiid laga tago wuxuu keenahayaa baxiga asiilka ee diinteennu muxuu aha ku sugan iyo usuusheedu ay taageeraysa qawaacideedu jihaadku farducayn weeye farducayn cayn muxuu ku yahay cala adugu haddaadan qaadir ahayn in ummadda inoogu muxaadare oo caruurta noo ciyaarsiy oo haweenka xijaabka noo faro noo celceli laakiin nimanka ragga la xisaabtamaya ee boodada iyo halganka galahaya ee isbiimaynaya ee naftooda iyo dhiiggooda ba alla ka iibsaday in allaha ashtara baabkeeda galay faraha ka qaad laakiin maalinkaad xagato hoostaanu kaa xariiq inaad munaafiq tahay annagoon danna ka lahayn hawsha ayada inaad munaafiq tahay aan shirka qabin baan ujeedaa nifaaquna qad yakuunu nifaaqan akbara mukhrija min almilla waqad yakuunu nifaaqan askhara waqad yakuunu tawsiifan bisifati min sifaati almunaafiqiin hawsha adin loo fahmo wey hawsha ayada ah hawlaha la celceliya marka dacwadu waa haayo meelay ku taalla ma jiraan daliilla ma laha waa khusacbalaad iyo waxyi min ashayطaan wa kaana idaa dafara bicaduwihi cadowgiisa markuu nabigu ku guulaystay uu ka adkaado amara munaadiyan buu fari jiray fa jamaca alghanaa'ima kulaha haniimada la soo ururin jiray isu keenaay fabada'a wuxuu ku bilaabi jiray xagga qaybinta bilaslaabi jamcu salbin salabkuna waa waa furkii ruuxa laga furto gaalka aad dishay wixii uu watay ee uu qabay weye gaadiidku asagu uu watay taangigu watay baabuurku aduu asagu faraskiisii hubkiisii dharkiisii lacagtii bokod manigii wixoo dhan baad la wareegeysa nabigu wuxuu odhan jiray marka ninkii nin dilay gaala maanta oo caddayn iyo bayano u haysta asagaa iska leh taas waa dhiirigelin wey nin kasta waxaan doonin inuu shiisho oo beerka uu ku dhufto oo xabadiisu meecda aysan ku dhicin baan ka rabnaa fabadaa bilaslaab faacطaaha wuxuu siin jiray aslaabta liahliha raggii iska lahaa ee gaalada laayay xoolihii intaas salbigoo dhan baa baxay haniimadii xoolihii banaanaa ee laga qabsaday gaaladiiba hadhay uma akhraja khumus albaaqi markaas haddana wuxuu bixin jiray wuxuu soo hadhay khumuskiisi markii uu salbiga bixiyo oo nin walba ninkuu dilay hubkiisi iyo dareyskiisi wuxuu qabay uu ku wareejiyo xoolihii kale soo hadhay buu shan islee ka dhigi jiray shan madax buu ka dhigahaya hal madax buu gooni u saari oo khumus la yidhaahdo waclamu ana maa hanimtum min shayin fa ana lilaahi khumusa ilaa aakhiri اlaaya afar baa soo hadhay afartaasaa haniimo loo qaybinayaa haddaan nafar laga saaraynin fawadacahu markaasuu khumusulbaaqi ku bixin jiray xayثu araahu اllahu meeshuu rabbi tusay oo waamarahu bihi rabbi uu amray oo min masaalix اlmuslimiin khumuska haniimada shan meelood meesha halkaa qori ama halkaa madax masaalix almuslimiin caama qaraadee nabi maxamed masaakiinta socotada ee danaha guud ciidanka mxuu ahaay wasaarad difaac dhisideeda hubka guud masaalixdaas o dhan buu ku qabanaya ayb kaana yajcaluhu fi اlkuraaci wاsilaax waa inaga soo maray hub buu ku iibin jiray farduu ku iibin jiray masaakiintuu ka caawin jiray waa khumuska afarta kale soo hadhay waxaa laga sii laga bixinayaa qorituuleyn baa laga bixin dad masaakiin oo haween dagaalamay oo biyaha daldalahayey oo dhaawaca daaweynayay oo gurmanayay baa jira adoon raashinka karin hayay baa jira wiil yaroo mumayis ah oo dagaal ka qayb qaatay lakin wax badan aan qabanin baa jira wa idaa xadara alqismata olqurba baa damaraysa dadka ayagu aan wax badan tarin goobtana jooga waa in ayaguna la samriyo w gobonimadu oo xoogo markaasi caramarin ah ayib uma intaa kadib yardaku nabigu wuxuu u qori tuulayn jiray min albaaqi afarti rubac ee saamiya hadhay ila khumus baa laga baxshay afar baa hadhay arbacatu akhmaas limanbo radkigu waa in wax yar oon sahmi dhanayn la bixiyo wey aradku waa icطaaءu الrajuli maa laa yablugu sahman kaamila sahmi dhammaystiran oo mujaahidku uu qaadanayo lagu siin maayo ee sahmi nus ah hadii mujaahiinta la siiyo ninkiiba boqol dinaar ama la siiyo toban geela iyo labaatan faras la siiyo ninka asagu radkiga iska leh waxaanu siinana shan ama toban ama saddex xoogo markaa tabiino ah oo wax la-aan aan la dhigin ilaa waa isxumaynayaay uma intaa kadib yardaku wuxuu u qori tuulayn jiray min albaaqi afarta sahmiya soo hadhay liman laa sahma lahu min الnisaaءi wالصibyaan wاlcabiid addoommada iyo caruurta iyo haweenka meeshaa yimid ee hugunka soo raacay ee muslimiinta la socday ee hadday muslimiintu jawaanba gacan geli lahaa ama la qafaalan ama dhib gaari lahaa iyaguna wuxuu inoo taray kulay madowga buuxiyeen oo ay madax katiriska inoo buuxiyeen ama biyo dhaansheen ama dhaawac daaweeyeen waxbaa la siinaya markuu addoonku u yaryahay sayidkiisa halgamahaya buu caawinaya oo raashinka u karinhaya oo faraska u dhaqaalinhaya oo ritiga u fofinaya oo u waraabinaya hawl buu qabanaya marka xoogo waa in asagana loo tuuro wey intaa markay baxdo oo aslaabta nabigu uu bixiyo oo uu khumuska bixiyo oo dadkii ayagu goobjoogayaasha xoogow qorituulla alla siiyo wixii soo haray baa ragga waaweyn loo qaybinaya mujaahidiinta dagaalamay hanamidii wakaasa uma qasama albaaqi bisawiya bayna aljeish intii soo hadhay si siman baa loogu qaybay ninka asagu halgamaaga ahaa ee labaatan nin ku filan ninka boqol ku aada iyo ninka ninkiisa un ku filan isku sibaa loo siinaya ila nin walbaas wuxuu le anaa maanta ciidanka dhanba anaa jabiyey haddaan aniga aanan meesha joogi lahayn waaba leean lahaaba maanta saa wacdarahaan dhegimee arkays waxaan fadal dhigahayay nin walba isagaa isla quman isagaa isla badan isagaa geesi isagaa halyey ah murankaaba ma geli karee ciidankii oo dhan casaakirtii khaniimada u samaynaa nin walbaba waxtarkiisa ilahay buu u yaallaa subxaanau wa tacala anno khaniimadu waa kaalmo weeye ma aha abaalgud waxtarkaadi laga abaalgudahayo abaalkaad iyo tawaabkaad ilahay buu la jeeda subxaanaه wa tacaala laakiin waxaani waa tabiino waa kaalmaati waa taakulo ilahay ku siiye wey subxaana wa tacaala uma qasama albaaqi wixii soo haray buu nabigu qaymin jiray bisawiti si siman oon kala badsi lahayn bayna aljeyshi ciidanka dhexdiisa lilfarisi ninka faras ku dagaalamayay waxa u ahaaday la siinaya alaau sahmin saddex qori buu qadanaya sahmu lahu sahmin asagaa ka shaksiyaan u qaadan oo uu ku aadan yahay uu ku qaybaya wa sahmaani lifarasiisa laba qorina faraska waa taangi weeye nin fardooley oo dagaalamaya oo ragga baacsanaya oo tuurahaya iyo nin asagoo ordahaya oo jeenigu faras ku dhufan kara isku tabar ma aha isku waxtarna ma aha fardoolidu waa taangii meesha taagnaayey waana ka daraaye waliraaji ninka lugleyda asagoo lugaynayana sahman hal qori baa la siin haadaa huwa saxiixu haabitu canhu waa dhaqanka sugan ee sunada nebi maxamed sidaas weeye axnaafku ku gadaal xooraya sheekhu wuxuu leeyahay nimanka axnaafyada asxaabu ra'ya yidhi annagu faras xayawaan bahiime oho majaahidiin ah iyo ruux muslima ah, simi mayna ay yidhi liraajili sahmaani aw alaatu ashumin walilfarasi sahmun buu hayaa khalad bay u fahmeenoo waxay leeyihiin annagu sidaba afa najcalu lmuslimiina kalmujrimin baa la yidhi laa najcalu bahiimatan fowqa rajuli muslimin bay yidhahdeen faras iska raamsan ordahaya annagu ruux muslima ka fadili mayno waa cagsi waxuusa dhamaysa fahminba axaadiisan soo gaadhin sunnadaysan ku fiicnayn e macnahana ma aysan fahmin waxaa laga hadlaya waxtar weeye ninka fardoolayda ah toban nin oo lugley yuu ka farxalan karaa saa intuu ugu dhexmaro oo kala tuuro miduu low ku dhuftay miduu seef ku qaado iyo miduu tumaatiyo dana ka baxsanhaya dhawaqiisii danankiisaba fulo dhan fiijinhayaba gurdankiisaba wax badan ku filan marka farasku waa ka nacfi badan yahay laba nin buu u dhigmaa laba nin buu u dhigmaa ama saddexbu ku aadaa marka nin faras ku dagaalami ninnimaadiisii qoribuu ku qaadan farasna laba qori buu leey saddex qoribuu saa ku qaadanaya ninkii laakiin asagu keligii ah ninkii faraska saaraabuu ku xaq yahay ninnimaadiisa laakiin faraska ku xaq ma aha taasuu sheekhu baabi'inaya wa kaana yunafilu nabigu wuxuu bilad ka bixin jiray taas waa asalka koobaad laakiin mararka qaarkood nabigu bilad sharafe bilad bixin jiray ninka maalinka wacdaraha dhiga ee galada kala gaabsha ee hawshiisu ay muuqato wuxuu mudan yahay si gooni in loo xuso xusitaan gaaru mudan yahay tashjiic iyo caraabin iyo taxriid iyo dhiirigelin wey marka nabigu intuusan qaniimada qaybi mararka qaarkood nafal buu samayn jiray nafalkaasi waa bila bilasarabeed xagee laga bixin ma khumusulkhaniima laga bixin mise arbaacu lkhumuska ayaa laga bixin arbacatu khmaaska laga bixin labadaba khilaaf baa ku jira waxaan loo badan yahay in arbacatu haniimada oo socota intaan weli la qaybin laga bixin ayaa loo badan yahay wa kaana yunafilu wuxuu nabigu ka biladsarafayn jiray ama biladgeesnimo ka bixin jiray min sulbi اlhaniima haniimada bartanka iyadoo iswadatan weli aan lakala qaybsanin bixasabi maa yaraahu min almaslaxa kolbo siduu maslaxa arku bixin jiray nafalku qadarkiisu wax go-an ma ahayn waxaa laga yaaba in toban neef lagu siiyo in laba lagu siiyo in labaatan lagu siiyo in wax sahmi ka badan ba nabigu ruux uu siiyo kolba waxtarkiisa maalin buu wuxuu isku siiyey eh, mxuu ahaay eh, salm akwac afar sahmi buu nabigu siiyey afar sahmi asagu wuxuu ictimay inuu faras yahay adiga laftirkaada salmaa eh, faras baa laba qori faraskaanu laba qori afar qori buu isku qaatay sahmaan farisaan buu ka soo qaaday inuu laba faras lann salaamarajil ma ahayn ayb marka salama afar qodobna u isku siiyey marka nafal buu ahaana waa la sheegaa ka haniimu ahaana waa la sheegaa inuu haniimo ahaad baana loo badan yahay ninka noocaas oo kale ah in laba faras waxooda la siiyo wa qiila waxaa la yidhi bal kaana anafalu min alkhumus waxaa kaloo la sheegay e, beled sarafeedku ama beled geesinimadu waxaa laga bixin khumuska haniimada wahuwa adcafu اaqwaal aqwaasha masaladan ku mid ku tabardaran weeye bal kaana min khumus اlkhums khumuska khumuskiisaa laga sii bixinaya lannu hadee waclamu ana maa hanimtum fa ana lilahi khumusa shan ruux baa la sheegay in la siinayo khumuskaa shan loo sii kala jabin shan madax baa laga dhigay markaasaa qaraabada nebi maxamed masaakiinta ibnu sabiilka ilaa aakhiri اlaaya iyo maslaxa caam oo ilaah iyo rasuulkiisa lagu sheegay idan waxaa weeye maslaxadaa guud iyo mxuu ahay an mada asaga khumuskaa shan madax laga dhig marka eh, shantaa madax mid ka mida ah ayaa nafalka laga dhigaya mid ka mid ah ayaa hanimada shan islaeg baa loo qaybay afar baa gooni loo saaro mujaahiinta loo qaybinaya waxaa kuu soo haray khumuskii goonida loo saaray kaasaa shan isleeg loo kala jebinaya hal qori oo kamida ah, oo khumusulkhumusa ayaa bila sarafeedka laga dhigi biladgeesinimada guubaabada kaasaa laga bixin bay leeyihi wa adcfu aqwaal qowlka hore in min sulbi hanima laga bixin baana xoog badan wa jamaca nabig wuxuu u kulmiyey iskugu daray maalin maalmaha kamid a lisalamata min akwac fii bacdi maghaaziihi duulaamihii barhkood bayna sahmi araajili wاlfaris buu iskugu daray nin faaris ah iyo raajil iyuu sahmigoodi buu siiyey raajilku haddee sahmi buu leeyahay faariskuna laba sahmi buu leeyahy faacطaahu wuxuu siiyey arbacata asumin afar sahmi buu iskugu daray licidami hanaa'ihi fii tilka اlghaswa sahmu faarisin waa maxay nin faras ku dagaalamaya waa saddex leeb buu qadanaya raajilkuna hal qori buu qadanaya idan afar saasu ku helaya mar waxaa lagu ictibaarin inaad ka faarisin tahay idan sahmun lirajuli wa sahmaan lilfaras saddex weeye ka raajil baa lagu ictibaarinayaa sahmun waaxid afar san ku imanaysa maxaa yeelay wacdaduu dhigi jira hade duulaankii marka kaswat inay ahayd baan loo badan yahy geelina marka la qaaday cabdiraxmaan alfasaari uu qaaday oo laga daba tegay oo salama gurmaday haddee asagaa qanimadoo dhan badankeedba qabtay intuu go-yaal iyo mxuuaha warmo iyo seefo ka daadsado ayuu dhagax saarahayaa markaasuu ka togahayaa nin farasuu ka dabategi orday markaasuu dhigahayaa geeli oo dhan buu ka ritay waxay wato dhan buu ka reebtay intaasuu nin buu ka dilay maxaa yeelay asagaa ka daraa faras hadduu bacsada gaari maayo asaguu faras ka dabatana waa soo qabsanhaya faras ordahayoo kacayo ordkaga dabata waa dilahaya ninkiisa haddii faras lagu casho lama gaadho farasna ma qabto farasna kama baxsado marka faras isaga ka daran nin faras ka daran wey marka nabigu waa iskugu daray maalinka ayada haniimada badankeed ba isaga qaatay licadami hanaa'ihi ay manfacatihi wey hanuhu waa waxtarka waxtarkii uu lahaabaa badnaa tayadiisaa ka badna ragga kale licadami hanaa'ihi ay manfacatihi tayada waxa u taqaanaan wey fii tilka alghaswa fii saxi muslim bay qadiyada ku timaada iyo meelo badanba sunankana waa ku timid laakiin muslim isagoo fahfasa xadiidka wariya dheer weliba wa kaana yusawi الضaciifa wاlqawiya fi اlqismati ma cada الnafla xagga haniimada dadka waan ku simaynaa laakiin belad sharafeedka lagu simi maayo belad sharafeedku iyo belad geesnimadu kalo waxtarka ruuxa weeye wa kaana muxuu nabigu yusawi kiisima adaciifa ninka taagta darane muslimiinta ka mida iyo wlqawiya midka xooga badan fi اlqismati qaybinta fi اlhanima wey maa cada الnafla aw الnafla bila sarafadka wixii ka soo haray bila sarafeedka waxaan ka ahayn waa simantihiin laakiin bilad sarafeedku ama bilad geesinimadu kormar waxa waxtarkiisa wey wa kaana idaa agaara fii ardi اlcadowi nabigu wuxu sal slm markuu intuu baxo wadan gaalo uu dhex tago oo ayaga weeraro bacaa sariyatan bayna yadayhi sahan baa layihahdaa sahan buu diri jira waa in ciidan kaa horeeyo ciidanna xaggaasu u diri jir mararka qaarkood meeshuu ku dagaalamay meelaan ka aynu dhamar jabinbu u diri jiray nabigu markuu khaybar weeraray uu ku baxay ciidan buu xagga najdi u diray gaaladii najdi jirtay iyo khatafaaniyiinta iyo nimankii reer koraadka reer buraydiya reer qasim xagga riyaad jiray iyo dhulka hadda baxrayn loo yaqaano ama qatar qaybo ka midaba ayuu ciidanka u diray bal hawshaas inaga soo ogaada waxay inagoo sii jeedna yaan xagga dambe laga iman laba dhabanayn iyo dhabarjabin aysan nagu imanin famaa hanimad sariyadaa waxay soo hesho akhraja khumusahu khumus buu ka bixin jiray ciidankii duulee gooni u baxa haday gaalintay islaan uu soo jabiyo oo haniimo uu ka soo kaxaysto ilaa ciidan wada baxo wada socda oo qayb laga falliiday falliidhkaana meel lagu aadiyey wanaaggu la yimaado iyo haniimada waa lala qaybsanhayaa oo maxaa see loola qaybsan akhraj khumus khumus buu ka saarahaya wa nafalaha wuxuu ballansaray fad u jiray rubca albaaq wixii soo haray ilan shan isla baa laga dhigay khumus baa laga saaray khumuska asagu meeshii loogu talagalay ku baxaya afar shantii madax buu ku baxaya waxaa soo haray afar madax afartaa madax madax ka mida ayugaa siinaya ilaa iyaga keenay waa sariya soo dagaalantay haddii khumus la baxshay oo meeshii ilaahay sheegay suurat alanfaal lagu bixiyey afarta qori oo soo hadhay qori ka mida bilad sarafeed baa loo siinay iyagii sariyada ah ee haniimada keenay saddex baa soo hadhay saddexdaa haniim baa loo qaymin ciidanka guud iyo ayagaba waa loo qaybinaya ayaga keenay iyo ciidankii weynaa baa laisku dari waa loo wada qaybinaya waqasama nabigu wuxuu qaybin jiray baynaha bayna asariya wa bayna saa'ir اljeish waqasama albaaqi cafwan waqasama albaaqi wixii soo haray wa alaau arbac alaau arbac ama wa alaau akhmaas inta ohan karta ada ku taalaay int wixii soo haray buu u qeybin jiray baynaha bayna asaliyati wa bayna saa'ir اljeyshi iyo ciidanka intiisi kale buu u qeybin jiray waidaa rajaca markuu nabigu soo laabto facala daalika marka hore uu sii socdo waa rubuc baa tanfiil loo siinaya soo noqodka dambe ee nabigu soo gadoomahayo ciidan baa dhaxda kuu geli kara dhabarjan baa kugu iman karta sariir kale u diri jiray sahan ka horeeya ama geedan raacdareeb ka dambaysa ayuu samayn jiray raacdareebtaa ka dambaysa ama sahanka ka horeeya ama sariida gooni loo faliiday ee meel u baxday hadday khaniimo keento xilligaa dambe nabigu waa kordhinhayaa nafalka lannu ciidanka marka hore la sii socdo ciidankii lugmaradu gooni loo saaray hadduu soo jabo fay uu leeyahay ciidan weyn oo ka duleeba kusoo noqonaya haddii culays u qabsado ciidan u gurmado uu leeyahay laakiin marka dambe la noqonayo nin kasta xiisuu qabaa gurigiibaa usoo urahaya xaaskiis iyo caruurtiibaa yaa mxuu aha usoo carfahaya waa la insaarixinaya nin kastaba waa ordahaya noqoshada iyo dib u noqoshada howl culus weeye rag yar unbaa noqon kara annagu waan sii soconaynay madiinaan sii tegaynaay hebel iyo hebel idinku xagga u baxa oo raacda reeb sameeya ama ree hebel iyo gaala ka wardoona dib u noqda nagana dambeeya waa howl culus ciidanka hawshaasi u diyaargaroobay haniimaday keenaan waxay mudan yihiin in si fiican looga xuso mata mise ma aha marka haniima ay keenaan shan meelood meel khumus baa loo saaray afar baa soo hadhay afarta iyadee soo hadhay ayaa waxaa laga siinayaa na ulu baa la siinaya nafalaha ulu wixii soo hadhay baa laisku celi saddex isla baa laga dhigi ulu bay ka qadanaya intii horta marka shan madax laga dhigo khumus baa baxay afar baa soo hadhay afarta isku celi ama afartaa qori uludkood baa la siin ama intii isku cisho saddex madax laga dhigo baa madax la siinhaya labada madax soo haray baa haniimad loo qaybsay horaana rubucay qaadanayeen ka tanfiid haddana ulud bay qaadanayaan lanna rujuuca iyo badada iyo isu socodka kala daran hawsha waa la fahansanyat waida rajac ay qafala min alghaswa facala daalika nabigu saasuu samayn jiro bacaa bayna yadayhi sariya wey famaa hanimat akhraja khumusahu wa nafalaha rubca albaaqi weeyaan wanafalaha ulu اbaaqi hadda waxay noqonaysa wanafalaha ulu اbaaqi wanafalaha wuxuu belasare u jiray aلثulثa wamaca daalika iyadoo sidaato nabigu uu sidaa yeeli jiray oo beladgeesnimo uu bixin jiray yakrahu nafala nabigu waa necbaa nafalka lanna wuxuu reebi karaa xoogu cuqdad ah ee xoogu saluug ah dadka qaarkood in wax sheegtaan hebel iyo hebelba xoolo dhan ba iska qaatay oo lagu tubay oo bay odhan karaan wayaquul wuxuuna odhan jiray liyarudda ha celiyo qawiyu اlmuminiina muminiintu kooda xooga badan calىa daciifihim karaahadaani muran badan baa ku jira karaahadaani daliilka loo daliishado ma tabar badno xadiidkaani sida raajixa wuu sugan yahay min xayu mxuu ahay asnaac alxadiidiya dacfu sanadkiisa ku jira lakin shawaahid badan buu leeyahay oo waa sugan yahay laakiin in lagu xambaaro karaahata annafal yaa u baahan daliil xoog badan u baahan waxaa weeyaan liyarudda qawiyu اlmu'miniina calىa daciifihim fi اlhaniima lagu xambaari karaa laa fi اnafl ninkii wax badan qabtay ee wax badan dagaalamay iyo kii wax badan aan tarin xagga haniimada waa laisku celcelino waa wada qaybsanayaan bisawiya amaa nafalku nabigu inuu kahoday ma sugno bal wuu samayn jiray ilaa aakhiri xayaatihi nabigu hawshaasi waa waday xadiidka hadda axmed baa soo saaray sanadka dacfiga ku jira kan dambe laakiin shawaahid buu leeya yasixu biha wa kaana lahu sahmun nabi maxamed sahmi buu lahaa min alhaniimati haniimada oga sahmia yudca lagu magac dhabo asafiyu xulki nabigu haniimadu intay wada jirto qori buu ka qaadan jiray qori xul oo nabigu lahaa inuu nabigu khaas ku yaha loo badan yahay inkastoo bacdu naas ay yidhah abubakar iyo cumar waa lahaye laakiin ma sugno nabigay khaas ku ahayd haniimada intaan weli la qaybinin ayuu nabigu neefka hal buu ka dooranhayaa faras buu ka dooranhayaa jaariyad ka dooranhayaa baqal buu ka dooran hal qori buu ku asafiy in shaaa hadduu doono cabdan buu noqon jiray wain shaa amatan ama addoon wain shaaa farasan yakhtaaruhu qabla اkhums wuxuu dooran jiray haniimada wada socoton weli khumska laga saarin xoolahoo dhanoo wada socda ayuu nabigu qaadan jiray uuna lahaa hawsha ayada ah maxaa yeelay nabig sal slam waa xugum khaaso alla siiyey iyadoo sidaa tahay haddana ayaguu ku celin jiray dad yar oo markaa nabigu nafal uu ku qaatay safi mooyee ayagunbuu ku noqon jiray xadiidkaas wuu sugan yahay abu daud baa soo saara xadiiduna macnaha ku timid axmedna waa soo saaraa laakiin hadda riwaayada tafsiilka qabta ee in shaءa amatan wain shaءa cabdan wain shaءa farasan waa mursal min maraasil الshacbi وmaraasil الshacbi waa صaxiixaة bاtifaaqi الxufaad sida raajixa ah qaala caaئiشhaةu waxay tiri wa kaanat safiyaةu bintu xuyay baa loo jeedaa min aلsafiy khaybar haniimada laga helay intaan nabigu usan qaybinin iyuu safiye ka qaatay sida la og markuu nabigu yihi dix ibnu khaliifat alkalbi yaa yihi nabi allo waxaan rabaa haniimadan inaad qori iga siiso neef aad iga siiso shay iga siiso nabigu wuxuu hi marka ka dooro jaariya jaariyaan raba gabadh baan ka rabaa ka doora buu ka soo qaada gabadh gabdhaha ka mid a ah. safiya uu yaqaano inay ugaas ahayd oo royal family ahayd oo gabadh baxsan ahayd buu kusoo soo dhegay oo uu la baxay saxaabadii baa marka nabiga u sheeg nabig alla waxaa la yihi e, dixya ibnu khaliifat alkelbi gabadhuu la baxay gabarh ma aha saxaabada mxuuaha caadiga ay u qalanta ama ay astahiraan ma aha gabadhan waa gabadh ina boqor ah qoys noocaasa ku soo kortay e, marka cidaan adig ahayna kuma munaasib kuma aha bal gabadha ikee nabiga arkay gabadhi baa la tusay hawshii lagu sheegahaya buu ku arkay nabig wuxuu u yeedhay dixya wuxuu yihi gabadhan ii bedel iska daayo wax kala qaado xuna waa lokuu bedeli maayo inaad iga siiso toddoba madax igu bedeshan mayo toddoba adoon baa loogu bedelay toddoba adoon buu ku iibsaday inaba lo waad isisaye ka noqod ma lahabo laakiin iga gado waa kaa gadan maxaan kaa siiya toddoba madax toddoba adoon buu ku bedeshay rawaahu abu daud ba xadidka warwaara xadiid saxiixa walihaada jaaa xadiid saxiixa weeye sheekhu rijaalu hiqaad buu ku gaabsay laakiin saxiix weeye sunan abi dawud bayna ku maray walihaada jaءa waxaa yimid fii kitaabihi nabiga kitaabkiisii uu qoray ilaa bani zuhaym bn uqayshin waxaa ku yimid inakum in shahidtum qoys reer carbeed ah oo xagga shaam deganaa ayaa iyo nabigu waraaq u diroo islaamay intuu islaamin buu nabigu dhambaal u qoray ammaan noo qorbay nabi allo islaamka anaga ciidankada waa badan yahay lugmaroo duulaya imanaya jeesh baa naga fadhiisan kara bayaan baan rabnaa waraaq dukumintibaa kaa rabna nabigu waraaq buu qoray waraaqda saxaabi remiy oo maalin madiinadu yimid ayaa waraaq lagu arka isagoo wata xilligu nabad winta kadib markaasaa waraaqan maxay ahayd nabi maxamed baa noo qoray waraaqdii baa laga qaaday idin duduuban idin madow oo duduuban oo wato oo halkaa u xihan oo ushiisa ku duuban oo uu xurmaynaya lagu arkay maxaa jira baa layidhi waraaqdii baa la arkay nabiga khatmigiisi iyo farti saxaabadu waa ictiraafeen rag goobjoogayaal ah markuu nabigu qorayana waa yimaadeen marka kitaabkii wey nabigu wuxuu ku inakum reer bani uqayshow in shahidtum an laa ilaaha ila allah haddaad qirtaan alla mooye in alla xaq lagu caabudo inuusan jirin wa anna muxamadan rasuul اllah nebi maxamedna in rasuulka aad qirtaan wa aqamtum الsalaa salaadana aad ogtaan wa aataytum الzakaa zakadana aad bixisaan oo dadka muto siisaan wa addaytum اlkhumusa khumuskana aad bixisaan min almaqnami hanimada aad ka bixisaan kow waa sahma nebiy nebi maxamed sahmigiisna khumuskaa loo jeeda bay leyihin culamada qaarkood waclamu ana maa hanimtum ishfaana lilahi khumusahu lirasuul baa loo jeeda bay leeyihiin waa sahmi madax banaanna waa la sheegay wa sahma safiy sahmigii xulka ah nabigu uu ka dooran jira ad ogolaataan inta haddii laydinka helo antum aaminuuna waad nabadgelaysanoo ammaan baad leedihiin biamaan illahi warasuulih waxaa laga qaatay xadiidkan waa xadiid saxiixa marna macanaa fi kitaabi sunan abi daauud xadiid saxiixa weeye waxaa laga qaatay in xataa waajibaadka diiniga ah ninku hadduu ogolaan waayo ama u hogaansama lala dagaalamayo bimafhuumi mukhaalafa aw bidaliil khitaab waxa u taqaanaan maxaa yeele antum aaminuuna biamaan illah wa rasuulihi hadday diidaan hadday ilaahay rumeeyaan iyo rasuulkiisii laakiin salaada ogi waayaan intaba haddii laga helayo zakada bixin waayaan intaba hadday ogolaadaan oo khumusulkhaniima ogolaan waayaan intaba hadday ogolaadaan sahmu nebiyi ay diidaan safiga ay didaan laysuu biaaminiina biamaan اllaahi walaa biamaani rasuli matmise ma sidaas wey xadiku saxiix wey idan wuxuu sheekhu xadiidka u keensaday e, liihbaati sahmi safiy u keensada xadis saxiixa wey wa kaana sayfuhu seeftu nabigu watay caankeed waxaa la odhan jiray dul xakabley baa la odhan jiray faqaar jamcu fiqra aw faqra e, qaybtan afka a ah mooyeen dhabarka dambe ama girgirka kore yay xakabyo ku lahayd seefta iyadoo siman ayaa inta badan la sameeyaa dhabarka dambena ka siman afkana ka siman laakiin seebta logu to in lafaha lagu jabiyo ama geedaha lagu jabsado ama wax lagu budaago xakabyaa loo yeelaa sidii mxuu ahaayey banadka oo kale hakadyaa loo yeelaa marka seef weyn oo waxay af badan oo culus oo bir fiican laga tumay bay ahayd wamaca daalika dhabarka kore iyo afkan kale ee kulahayd xakabiya kulahayd girgiray kulahayd sarsarbay kulahayd ama jexjeexdinbay kulahayd ruuxii saa loogu dhugto xataa jajabinaysa marka duaarsaasal yom badrbu nabigu qabsaday seeftaas wa kaana sayfu dulfaqaar min asafiyi buu ka mid ahaa waa seeftu nabiga ku riyooday qabla uxudin biqaliil inuu nabiga ku riyoodo seeftu soo intuu gilgilay qayb ka uu duulay seeftadii baan intaan gilgilay baa qayb ka uu jabay maxaa nabi allo ku awashay baa waxaan ku awolay saxaabada qayb ka mida inay leean doonaan oo sheegi doonaan wakadalika waqac saasay u dhacday ilan ciidanka muslimiinta seefta nabi maxamed bay ahaayeen ciidankiisa bay ahaayeen seefta uu ku dagaalamaya ee ku taagnaa milatarigiisa muxuu aha saxaabaday ahaayeen seefta qeybgooda marka waa mxuu ahay waa mxuu aha ishaara ila istishhaadi kaiiri min asaxaaba lo la qowracaya ku riyooday oo arkay ku awalay saxaaba le-an doonta wa kaana sayfu dulfaqaarna min asafiyi buu kamid ahaa oo yowma bedrin nabigu uu helay sal slam wa kaana yushamu wa kaana yushim cafwan muxuu nabigu kii qori liman haaba nin ka maqnaa can waqcati riryada iyo dagaalka macrakada limaslaxati lmuslimiina ku maqnaa ninkii iskii u maqnaa ama dantiisa ah nabigu haniimada wax lagama siin jirin haddii sahmiga khumuska wax laga siiyo waa gooni ee caamkae masaalix almuslimiina ku baxa laakiin goobta dagaalka nin joogo inbaa haniimo wax ku yeesha laakiin mararka qaarkood nabigu wuxuu wax siin jira weeye dad haniimada ka maqnaa dagaalka iyo goobta ka maqnaa haddii uu ku maqnaa ilaalo ama nabigu meel u diray ama dad xanuunsan nabigu u diro uu ku haray haddii limaslaxati lmuslimiin ninka u hadhay haanida nabigu waxbuu ka siin jiray kamaa asama licumaan sahmahu min badrin cumaan xaaskiisa ruqayo oo aad u xanuunsanayd yuu nabigu yihi aniguna ma bixi karo adna ma bixi karto isma raaci karee gabadha waaliyataa ama adigu ku har ama aan ku har cumaan baa ruqya ku hadhay saasuu marka oga baaqday dagaalkii beder oga baaqday uusan oga qaybgelin laakiin haniimada nabigu waxbuu ka siiyey cumaan sahmi uu ka siiyey ka sahmi اlhaanimiin maadaama maslaxa islaamiya uu ku haray walam yaxdura cumaan muusan ka qeybgelin dagaalkaas limakaani tamriidihi ay liajli tamriidihi maadaama uu ahay xanaanaynay ama baxnaaninayey limra'ati ruqayata ibnati rasuuli illaah xaasis ruqayo ahayd oo ahayd ibnati rasuuli lah sal slam faqaala nabigu wuxuu yidhi ina cumaana cumaan inalaqa wuxuu u tegay oo uu ku hadhay weeye fii xaajat illaahi ilaahay dantiisii iyo wa xaajat rasuul ana xaajat rasuuli wa xaajat allah daacat arasuul wa aacat allah idan waa isku xidhan yihiin ma kala hadhaan fadaraba lahu sahmahu wa ajrah leebkiisii buu siiyey qorigiisii iyo ajirka muxuu ahaayey laga heli lahaa dagaalkaasoo kaleu nabigu u sheegay weye cumaan inuu helayo xadiidkuna xadiis sugan weeye fi sunan wa kaanuu waxay muslimiintu yashtaruuna kuwa iibsada macahum maca arasuul fi lkhadwa yabiicuun duulaanka ayagoo ku jiray wax kala iibsan jireen dhib ma laha wey ninku inuu jihaado xaggana ganacsado dhib ma laha ninku inuu dagaalamo suuqa yarna laga dhex fura caskarta iyo macaaqishii saldhigii hawaawenya dagaalku ka socdo in haniimadooda kala iibsadaan dhib ma laha hanaaimtooda kala iibsan jiray ayib nin baa xilli maanta dagaalame berrina xoog xanjuu wareejinaya loos buu wareejinhayaa shilimis urursanaya berrina waa khayr wey laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum isdiidi maayaan wahwa yaraahum nabiga isagoo arkay saa yeeli jireen walaa yanhaahum kama reebi jirin wa akhbara nin baa nabiga u sheegay rajulu nin baa nabiga u sheegay yowma khabar ba waynu soo maray fi sunan yowma khaybar baa nin nabigu ku nabi allow maanta waxaan faa'iiday faa'idadan weligeed aanan faa'iday maxaa jira waxaan shaqaystay maanta saddex boqol oo uqiyood baan helay buy saddex oo uqiyadood كل uqiya arbaciina dirhama saddex boqol afartan lagu dhufta meeqo wey taqriiban hal milyan laba boqol kun wey taqriiban hal milyan laba boqoloo kun oo dirham buu faa'iiday marka jihaadkana waa ka qaybgala haniimadii bu kala iibsana hanaaimkii bay kala iibsanhayaan waad soo iibsan nin baad kasii faasixi xoogo baad ka heli waad celin suuqaad ku celin kala tuur nabiga mark usheeg nabi allow maanta wuuu waan dhunkaday addunyaan gacan ku dhigay nabi allow wuu sheegahaya wa akhbaru rajul nin baa nabiga wuxuu sheegay annahu rabixa inuu faa'iiday ribxan lam yarbax axadu milahu uusan faa'iidin axad aadama horti ama asaga wax lamid usan faaidin faqaala nab ma huwa ribaxaasi muxuu ahaa saxaabiyu qaala wuu nabi allow maa ziltu maanan zoolin abiicu inaan iibinayo xoolihii haniimada ah een helay wa abtaacu aan soo iibsan oon muslimiinta kale hanaanta ka iibsan xataa rabixtu alaaثa miati uqiya ilaa aan faa'iiday buu ihi oo ra'sumaalkigii meel aan dhigay faa'iidadaan u helay saddex boqol oo uqiyadood kulu uqiyatin wa arbacuuna dirhama faqaala wuxuu ihi sax weeye taasi laakiin wax ka fadli baa makuu sheegaa nabigu markuu arko ruuxu inu adduunyo bumbuuninhayo aakharu u daari jiray ruuxu markuu adduunyo ka hadlo waa in filan aakhara loo daaro wey hawshaa muhiim jidda nabiga dhaqankiisa waad arkaysaa saxaabada iyo nabi maxamed iyo ruux markuu adduunye yar qiimeeyo ama adduunye sheego waa in khadkaa laga saa layn aakhara lagu xidho intii la joojiyey telefoonka asaga ah mid aakhara waa in lagu xidho laynkaasi leanna nabig wuxuu diidan yahay saxaabadu inay adduunye weyneeyaan ama qalbeed ay ku weynaato idan tarbiyada nabiga uu siibay ku badbaadeen abulxasan nadaw wuxuu odhan jiray inay saxaabadu isku dhaceen fii aakhiri اlamr oy dagaalameen lama yaabanay bu waa bashar iyo bani aadam ikhtilaaf lagama waayo laakiin waxaa ariib oon la yaabaa buu i in adduunyadu lagu furay adduunya lagu furay dahab iyo fido hanaa'im futuuxaad kisra ruum reer kaysar adduunka o dhan baa soo jabay xoolihii baa waxay noqdeen wax qaato la waaye masaajidka nebi maxamed baa qaybti dambe oo dhan waxaa habeenka laga buuxiyey fido iyo dahab meel kaloo qaada inti la waay masaajidka intaaso dhan waa loo xidhay dahab iyo fido lagu ururiyey meesha inagu dahab iska daa mxuu ahaaye gabadha aad loo qiimeeyey ee mxuu ahaaye wadaadkeeda u burburo ama lala yaabay afka la maroojiyo ayaa waxaa la siiya mxu dhowr koo boqoloo dahaba loo soo gadaa dhowr boqoloo dhowr boqoloo garaam cumarna khilaafadiisii markii khanaa'ima faris wa ruum la keenay masaa'idkii qaybta dambe oo dhan yaa waxaa laga buuxshay dahab iyo fido amin galabaa la keenay iyadoo lagu wada mxuua baqlo iyo awr lagu wada gaadiid markaasaa la toomiyey wuxuu ihi caawa ma qaymayn kara galabtee bal maryo saaro oo waardiye ka qabta maryaa la saaray habeenkiiba waardi laga qabtay salaadii fajar markuu tukaday oo suuratu yuusuf iyo naxliba ku dhamay salaada fajar suuratu yuusuf ragcadda hore ku akhriyey tii dambana naxlibu ku dhameeyey markaasuu inama ashku basi markuu maraya ohintiisii lahayn waayey ilaa taabici yidhi waxaan safka dambe ku tukanhayay xataa balaqtu nashiijahu wa naxiibahu ilaa cumar oohintiisii dhawaqiisii aan safka danba ka maqlay makarhoon muxinala soco safkor ku jira masaajidkan waa weyn yahay xilliga waliba la ballaadhiyey weyo la kordhiyey mxuu ahaay dib loo dhishay inkastoo aan wax badan lagu darin marka ayada ah markuu salaaddii dhameeyo xogo wadiyey buu soo kacay markaasuu dul istaagay baash maryaha ka qaada buuri dahabka meesha gudana yaalla fidada taalla waxun casuuska leh noocnoocyaha waxba la yaabay dhuldhanoo baxkaroo dhan fa wa abka man xawlah waa miraaday ilmu duugay xudayfa la yaabay cumarow maanta waa yowma fatxin wa suruur wa yowma nasrin wa fatxin calayna yowma nicmatin weeye ilaahay baa gaara noo jebiyey wuxuuna siiyey khanaa'imtoodii dahabkoodii fudadoodii caruurtoodii haweenkoodii baa noo dhooban maxaa maanta inaad faraxdood naga farxiso la bayraqoo la baytama ee dabaaldeg iyo damaashad baa loo baahan yahay ohintu waa maxay bu cumar hadee kaana afqaha annaas wuxuu ihi intaa waa fahansanahay laakiin waxaan ka oy bui adduunyadu maa daklat calaa qawmin ila اkhtalafuu adduunyu markay dad ay soo gasho ama la helo ama xoolo la helo waa la iskhilaafaabo hadday iskhilaafaanna waa islaayaan buu baashaan baashaad isku baabi'in lahaydeen weeye wadaadu intay baahan yihiin akhi iyo ukhti bay is yidhaahdaan waa issalaamaan waa ismucaanaqeeyaan waa isdhunkadaan xabadda mooskay kala goostaan mxu xabadda burkay kala jiitaan sambuskay kala goostaan xoogow xalwey aroos ka dhigtaan iyo xoogow buskoodan tabar badnayn darin bay ku wada seexdaan waalilaahi wey jamciyad baa iman xoogow timiraa loo qaybin kamiisihii cigaalaa loo xidi mashaariic tijaaray samaysan cadowba isu noqon cadow way dagaalamayaan meel xun khilaafka wadaadaha xoolaa u asal ah mataymise maa ganacsatadu col wey maxaa col u yihiin kambeni kambeni la shaqayn ama sirtiis aad u sheegi karto ma jiraan cadaawad iyo col xorxiiro ah ka dhexeeya colaad baa aloosan baashan adduunyada baaba-day keentaaba waa isku baaba-aysa dawlada maxaa loo dumiya xogoo nacfaa loo dumiyey muxuu reer hebel unbu shaqaalaysiiyaa annaga gobarnatoornama siiyo barasaa maba lihinba waxuna wasiira wasiir kuma lihin waxaa laisku leeya waa adduunya ama ri-aasa ha noqoto ama maal ha noqdo baashaas baal musiiba waa lagu baaba-a marka cumar wuxuu yihi waxaan ka baqahayaa adduunyada waa adii laydiin furo in aqwaamta hore yahuudiya nasaari iyo ahlu kitaab intii loogu fura ugu baabeer ugu baaba'daan kadalika saasay noqotay aakhirka dambe fi taabiciina wagayrihim aad baa loogu baaba muslimiinta dambe ee boqorada ah hawsha waa ku baabi'een haddana iyadu maa taganoo fitno ah intaaban la gelin dad kale intayna wadaadaha xoogow balfeediya waagaan fuqarada ahayna masaakiinta la ahaa ee nin guri muxuu ahaay shan kuna degi kara uusan jirin sidii laisku jeclaayo maantoo mid barkeen ay sadaqaysan karaan muxuu ahaaye malaayiin ay la bixi karaan meesha hawshu maraysa hala qiimiyo halasbarbar dhigo muqaarana hala sameeyo dib wax u garanaysa wa kaanuu yashtaruun cafwan faqaala nabig wuxuu ihi ana unabiuka waxaan kuu sheegay bikhayri rajulin rabixa nin faa'iiday oo ribxi ninka u kheba baan kuu sheegay adoo saddex boqoloo uqiyad baa meesha keentay ribx kaa ka weyn ma kuu sheega qaala wuxuu uhi maa huwa yaa rasuul nabi allow ribxayga ribx ka weyn muxuu yahay qaada ragcatayni bacda salaa ragcatayn raatiba waxo dhan ka khayr badan salaad aad tukatay ood ragcatayn daba dhigtay sunno ah yaa waxaanoo dhanba hal malyan iyo laba boqol oo kun oo dahab iyo fida ah tanaa ka khayr badan ruuxa markuu adduunyo galo waa in aakhare loo daaro weeye ruux waa in aakhare la jeceliyo lagu xidho baashan sakaraadka eflaaniyada ummadda waa inaan lagu lugeynin xadiidka dacfi baa ku jira sanadkiisu oo cubaydillaah ibnu salmaan baa ku jira laakiin waa taabici dabaqadiisu ay horeysay wاljahaalatu fiiha طabqana laa taduru cinda kaiiri min اmuxadiثiin laakiin xadiid kaloo nasaa-i ku jiraa jiro isaguna nabigu inuu ka reebay can bayci اlmaghanimi xataa tuqsam xadiidkaasi min baabi mafhum mukhaalaf wuxuu tusahayaa marka la qaybiyey kadib in la kala iibsan karo hadduu nabigu diiday haniimada in la kala iibsado iyadoon la qaybinin ayib inaad tirahda sheerkan heli doono haniimada iga sii iibso nabigu diiday xataa tuqsam laakiin bacda alqisma la kala iibsan karaa idan min baabi mafhum mukhaalafa taqriir baa ku jira wa kanuu yasta'jiluun adaa bilahi towfiiq